tukada tad u safartaan taga oo ku tukada salaada lagu tukadaay waxay u dhigantaa kun salaadood oo lagu tukaday meel kale markaas nabi allow haddaan gaari weyno oon tegi weyna maxaan samaynaa xilligana haddii waddan daaru xarbin bay ahayd shaam daaru xarbin waa kufrin gaala haysatay muslimiintu marka maysan gaadhin riwaayada abi daud baa sidaa ahayd wa kaanat ilbalda daara xarbin marka isaga ah sidaas xadiidka abi daawuud ku yimid oo xadiidka haddaa idiin sheegahaya nabi allow haddaan tabar u weyno oo baytulmaqdis aan ku soo tukan weyno maxaan samaynaa oo marka aan gaari weyno nabigu wuxuu yihi waxaad u dirtaan shidaal saliid ama shidaal lagu shubo faynuusihiisa iyo eh, tariigiisa lagu ifiyo masaajidka iyo nalkiisa laga dhigo u dira da tegi weydaan taageera masaajidka wax ku bixiya nadaafadiisi iyo nalkiisa iyo iftiinkiisa ka qayb qaata xadiikaas waa xadii saxiix sida raajix calaa ikhtilaafin bayn ahli اlcilm asalkaasi marka ay hooyadeen xadiidka horta ku warisaa kadibna masaajidda saddex inay kale badan yihin bay og tahay marka midkoodna ka kale uu ka ridayo asalka uu masaajiddu in midkood kaa qaadahayo oo haddaad ku nadartay baytulmaqdis aad ku tukan karto xaggana aad sharadkaada ku fulayo masjid اlxaraam ama almasjid الnabowi asalkiisana xadiiu jaabir fi sunan baynu ku maray abu daawuud nin saxaabada ka mida wuxuu ku nadaray ilaahayow haddaad nebi maxamed maanta maka u furto yoma fatxi maka oo nabigu uu maka maanta furto waxaan sharad ku gelhayaa inaan ku soo tukado beyt اlmaqdis buuri saxaabi nabigu waa kii maka furtay calayh الsalaat wasalaam markuu nabigu guushu ku naalo hawshii la dhameeyey galabkuu nabigu u yimid nabi allow maanta markaanu weerarka qaadayna baan saa ku nadaray oo waxaan adha ilaahay hadduu nebi maxamed marka uu furto sharad alla waxaan u galay nadar inaan ku soo tukado bayt اlmaqdis nab wuxuu uhi salli haahunaa salli haahunaa masjid xaraam ku tuko iyo anka firiya bisanadin jayidan wa qawiyin weliba xadiid saxiixa isaguna weeye marka asalka masalada in masjid wal masjid ka fadli badan yahay uu kaaga filaanayo asalkaasuu leeyahay waa nadarkii baa laga hadlaaya waxaa nadar hayna iska badaa asagu halkaasuu ku dhisan yahay masalada ku dhisan tahay baabun laa tushadu الrixaalu ila ila ثalaaثi masaajid wuxuu baab yahay inaan loo safri karin waxaan saddex masjid ka ahayn alrixaal waa jamcu raxlin waa heryada iyo wixii geela la saaraya awrta marka lagu guurayo oo laga xijiyo culayska iyo kabaalada iyo wixii lagu xidhayay iyo caynka iyo maraagga ayaa la yidhahdaa sarjigana de fardaha loo isticmaala raxliguna waxaa loo isticmaalaa geela alrixaal waa jamcu raxlin laa tushaddu lama xidho alrixaalu heeryada oo awr laguma safro iyo la halmaala ilaa ilaa alaa masaajid waxaa looga jeeda marka waa laasimkaa loo jeedaa oo safarka ah goormaa la xarka xidxidhaa oo awr la heeryeeyaa oo la kabaaleeyaa oo waa markaad safar u socoto safarkaa loo jeeda bimacna laa tujidu rixaal ay laa tusaafiru riwaayada muslim baana caddayn doonta xadaanii camr naaqid wazuha bni xarbin jamiica can ibni cuyaynata sufyaan qaala camru wuxuu ihi asagu xadaanaa sufyaan buu yidhi ma odhan can ibni cuyayna can izuhriyi can saciid musayib can abi hurata radi allahu tacaala canh yabluqu bihi nabiy asagoo suubana xadiidka la gaadhaya wuxuu yidhi laa tushadu rixaalu heeryada lama adkayo lama dhuujiyo lama xidho bimacnaa lama safro ilaa ilaa alaai masaajida saddex masjid un mooye masjidii haada masjidkan halkaneed joogtaan waa badel masjidii haada wa masjid اlxaraam wa masjid اlxaraam iyo masjidka muxaramka masjid اlxaraam waa kitaab bimacnaa maktuub kitaab bimacnaa maktuub xaraam bimacnaa muxaram masjidka xurmada lahaa ee la xarimay wa masjid اlaqsa iyo masjidkii fogaa ama ceebta iyo xumaanta laga nasahay xadaanah abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdlacla ibn cabdlah asami can macmar ibn rashid can الzuhriyi bhada اlisnaad sanadka hadaad maraysa macmar xadiidka ku wariyey macmar waa mutaabacaynaya sufyaan hayrahaase yeeshe annahu qaala macmar wuxuu yidhi markuu warinayay tushad الrixaalu heryada waxaa un loo gengemaa ama loo xidhaa ama awrta loo heryeeyaa oo gibilka loo saaraa ilaa alaaati masaajida saddex masjid uun meel kale looma safro riwaayada ibni xibbaan inama arixlatu rarashadu waxay u ahaato loo ogol yahay ilaa alaai masaajida ila almasjid alxaraam wamasjidukum hada wa iliya iyo beyt lmaqdis masjidkeeda riwaaya xadiidka abi saciid alkhudri tubtaqa fiihi salaa riwaayo kalo xadiidku uu leeyahay ilaa masjidin yudkaru fiihi illaahu ayadna way ku timid alimaam sharabiin aiibi asagu wuxuu yidhi nahyigan aad arkaysaan khabar wey hadda laa tushadu waa nafyi waa nafyi tushaddu waa khabar ama waa nafyi waxaan looga jeedaa annahyu sariix wuxuu yidhi wahuwa ablaqu nafyiga ama abarka bimacnaa nahyiga ah ama nafyiga iyo diidada bimacnaa nahyiga ablagu min sariix الnahyi waxaan ha samayntin oo cad waxaa ka fiican ma dhici karto adoo yidhaahdo ma jiro suuragal ma aha adoo wixii takooroo diida ayaa ka xoog badan isnahan meeshu marka ku jira ilaa ilaa aa masaajida waa laisku maandhaafay sida daahirkana min xayu alcarabiya waa itnii mufaraq aad odhan jirteen mufaraq isnaan mufaraqana musnaa minhuga loo qadaraa laga dhigaa ma huwa acam acam ayaa laga dhigaa marka laa tushadu الrixaalu إلا إلى ثلاث مساجد waa maxay إلى مكان إلا هذه الأمكنة mowdic iyo makaan oo dhan looma safri karo oon ka hayn goobtan keliya masjid الxaraam almasjid الnabowi iyo masjidu bayt الmaqdis marka mustadfu marka yuqadaru biacami alcaam amkinada marka loo jeedo waa maxay goob kasta oo baraka looga qastahayo ama fadli ay loo doonanayo ama in lasoo barakaysto loo aadahayo haddii loo safrayo waa xaaraan safarka asaga haddii laakiin booqosho ay tahay un safar ahayn oo meel kuu dhowood ku daqaqamaysa ay tahay laa bas ama masjid ha noqoto ama siyaaro qabri nin culama ha noqoto ama waalidka ha noqdoaad soo ziyaaranayso waxaa la diidan yahay waa safar dheer makaan baciida oo safar u baahanaya xaggana aan saddexdaa masjid ahayn lama ogolo makaankaasoo looga qasnaayo barakaysi ama fadli loo aadayo meesha waxaa ka baxaya adaad u safarto cilmi dalabkii iyo ganacsiga tijaaro cilmiaad u safraysa oo ma soo barakaysatid muqdisho iyo baqhdaad maxaad socotaa wax ka soo baratid nairobi baad u soo safaraysaa ama ganacsi baad u iman xadiidku shuqulkuma laha xadiidku wuxuu ka hadlayaa meel looga qastahayo barakaysi iyo fadli lidaatiha makaanka iyo goobta saa darteed ma bannaano in loo safro ziyaaratu qabrin qabri ziyaaradii looma safri karo qabru nabiyin aw saalixin aw waliyin aw qariibin wawaalidin wuxuu doona noqdo haddii laakiin aan loo safraynahe way bannaan xadiidku muxuu ka hadlay manaca safar buu diiday libuqcatin libarakatiha aw fadliha sidaasna saxaabadu ka fahmeen ayb aan israacinna marka riwaayaadka xadiidka intaanan ka tegin xadiidka hore ee marka zuhri ku dul wareegaya ikhtulifa cala الzuhriy xadidku waa fi saxiixayn zuhri baa laisku maandhaafay ardadiisii baa laisku maandhaafay can izuhri can saciid wa abi salama can abi hurayrata wejwey waa ariiq mar wuxuu ku wariyaa isagaa ardada u kala bedelay mar wuxuu yidhahdaa zuhri can saciid musayab wa abi salm cabdiraxmaan macan can abi hurayra waa wejhu jamaaca ay ku wariyaan jamaaco kale waxay ku wariyaan can saciid faqad sida hadda inoo qoran can saciid musayab eh, can abi hurayrata zuhri can saciid can abi hurayra faqad oon la soconin lagu ladhin abu salm ariiq saddexaad asagu wuxuu leeyahay can الzuhriyi can abi salma faqad can abi hurayra saddexdaa ariiq ayuu daara qudni ka hadlay wuxuu hi wakuluhaa maxfuudatu can الzuhriy wakuluhaa lannu jibaal baa warinaya ariiq saddex baa warinaysa oo xufaada ariiq afar baa warinaysa oo xufaada mid shan baa warinaysa o isku raacdo oo xufaada wuxuu raggaan rag la kala rajixi kara mehe wakuluhaa maxfuudatun can الzuhriy lanna zuhri baa shuyuukh badan waa saaxibu xadiiث muktir kaiiru shuyuukh marka waxaa laga soo qaadayaa inuu ardada kolba asagoo sheekh oga warinaya marna u jamcinayey marka intumana isdiidayn ayuu kaga hadlay hawsha ayada waxaa ka sii daran ariiq kaluu keeno cabtar ibn qaasim u wariyo daarqadni wuxu uhi waaqrab alcabtar fajaءa fiihi biisnaadin aakhara can muxamed bni camrin can cabiida bni sufyaan can abiljacd اdamri wahuwa صaxiixun asaguna ariiqan qudhigiisu waa saxiix yani xadiidku meeshuu u kacaba wuxuu ihi kulligiis waa xadiis soga wey وxadثna hاrون بن سعيid الأyliي qال xadثna بن وهب بن cabdالله xadثnي cabdالmجيد بن jacفر cafوا cabdالxamid cabdالxamid بن jacفر أن cمrان بن أنس xadثه أن سلمان الأغر أbu cabdالlahi xal aynu soo marayna wey xadaثahu أنhu samc أba hurayra رضي الله taعالى canه يkhbiru rasuulka ilaahu sheegayuu maqlay ana rasu cafan abu hurera sheegaya ana rasul sal slam qaala inuu yidhi inamaa yusaafaru waxaan loo safraa adaatu xasrin wa qasrin inamaa yusaafaru waxaan loo safraa xagga amkanada ee biqaacda marka laga hadlayo iyo goobaha barake iyo fadli loo aadayo ilaa alaai masaajida saddex masjid masjid اlkacbati kacbada masjidkeeda wa masjidii iyo masjidkayga nabowiga ah wa masjidi iliya oo masjidu bayt اlmaqdis iliya waa bayt اlmaqdis labaatan magac ka badan bay leedahay ayb bayt اlmaqdis baa laydhada aqsa la yidhahdaa iliya urushalim baa la yidhahda waxay badan bay leedahay shallam waa la salim waa la yidhahda labaatan magac ka badan baa loo sheega waa beled horeeyaha de waxaa weeye isagii iyo baytullahi alxaraam dhismahooda waxaa u dhexeeya afartan sano xadiidkaad ka rabta saxiixayn ayb masjid alaqsa iyo masjidulxaraam afartan sana udhexaysa dhismadooda tajdiidkii markaa haddii laga waday haddii tasiiska hore malaa'igta laga wadaba xadiidkana marka caddeeyey macanii inamaa tusaafaru inamaa yusaafaru ila alaaa masaajida intaanan ka tegin meesha hore masjidi haada wa masjid alxaraam wa calaa ariiqati اlkuufiyiin calaa ariiqati inay bannaan tahay min idaafati almawsuufi ilaa sifati oon culays lahayn wamaa kunta bijaanib اlharbiy oo kale u daliishadaan shawaahid bay keensadaan wayna ku saxan yihin basriyiin baa isdhiba masjid اlmakaani اlxaraam waxaa la qadari bay dhaheen mudaaf baa meesha ka goon maxduuf wa masjid اlmakaani اlxaraam makaankii goobta xurmada badneed masjidkeedii wa masjid اlaqsa wa masjid اlmakaani اlaqsa aayadda qudhigeed way qadar ma kunta bijaanibi almakaani اlharbiy wاlaslu cadam الtaqdiir wاlaslu cadam taqdiir kuufiyiin baana takaluf la'aanta kaga fiican basriinta marar badan say noqotay mafhuumku waa iska cadi waxaa weeye makaan iyo goob iyo buqco baraka iyo fadil loogu safri kara ma jirto oon ka ahayn saddexdaa goobood xadiidku marka laba qaab buu kuu asaga mid waa sariixu nahyi oo bannaanka yaalla oo laa tashuddu alrixaala ku soortay fi saxiixayn min abi saciid oo nahyi sariixa laa yushadu iyo laa tushaddu oo nafya bimacna nahyi sariixna asna waa yimid xadiidkii kale inamaa yusaafaru wax dhiman ma jiro waxaa la diidan ya waa maxay safarka iyo socdaalka marka geel loo haystay goray u haystaa buu yihi marka la yidhaahdo ziyaaro looma safri karo waxay dhahayaan nabiga ziyaarasay diidan yihiin qabri looma safri waan inaan xujo haynin waxa lagu haysto waa maxay nas cad oo sariixa oo sugan biijmaaci اlmuslimiin muطalaqan bilqabuul baa lagugu haystaa kuuna tusay diidadaa laba qaab buu kuu tusay qaabka koobaad waa lafdiga dalaalatu lafdin calaa madluulihi oo sariixa laa taxtamilu الta'wiil marka lasu geeyey riwaayaadka bimajmuuc الriwaayaat wejka labaad oo kugu tuso waa maxay waa qiyaas اlأwlaa qiyaas اlأwlaa ama faxwa اlkhitaab maxaan ka wadnaa goob adduunka ku taalla goobaha ugu fadli badan almasaajid axab اlbilaad ilى اllah axab اlbiqaac ilى اllahi masaajiduha ay almasaajid baa ugu fadli badan masaajida kale een saddexdaa masjid ka ahayn looma safri karo bilijmac way ogol yihiin mushrikiinta iyo qubuuriyiintu way ogol yihin hawsha ayada masjidkii adduunka ugu fadli badnaa haddaan biqaacda ugu fadli badnaan loo safri karin laakiin la ziyaaran kara hadday kuu dhowdahay oodan u safraynin see qabri iyo makaan kale loogu safrahaya min baab alowlaa wey saddexdaa masjidda masaajidda kale aan loo safri karin iyadoo ah axabu اlbiqaaci ilى اllahi subxaanaه wa tacaala ayada in loo sabro waa mamnuuc laakiin hadday kuu dhowdahay e waad tegi waad kusoo tukani waad booqani siduu nabigu u booqan jiray masjid quba oo inoo iman doon muslim wuu isdaba baabka siduu ku fahansiiyo ziyaaro la ziyaarta meel adoon u safrayninna waa baab e u safarna waa baab gooni ah haddiiba marka masaajiddii muqdisho ku yaalay iyo kuwii ku yaalla baydhabo iyo beledweyne iyo nairobi aan loo safri karin in lagu soo tukado oo lagu soo quraan akhristo oo la soo barakaysto oo ilaahay lagu soo baryo aan loo safri karin sideebaad qabri ugu safraysaan iyo goob miyaad fahamteen macnaha asaga waa faxwa alkhitaab bannaan yaallow saasayna saxaabadu u fahmeen doodii baabka xadii badan baa ku timaada min xadii abi saciidin fi aiiayn wa abi hurara fi صaxiixayn kadalika xadii cabdilah bni camrin baa jira isaguna xadiiu abi basrat alkhifaari baa jira axaadii badan xadii cabdulahi bni camrin baa jira xadii cabdilahi bni cumar baa jira qisada ugu qiimo badan marka waa ibni cumar iyo abu basra go-aankay qaateen abu basrat alkhifaari oo saxaabi jaliil ah yaa maalin wuxuu ku hor yimid abu hurara socda oo safar ka soo galay oo habaas iyo boodh ku yaallo oo neef geela saaranoo socda wuu salaama xaggeed ka timid buui abu hururow wuxuu idhi tuuru sayna baan ka imid alwaadi almuqadas fi lbuqcati almubaaraka qur-aankuso laguma sheegi meeshii ilaahay subxaana wa taala nabi muuse iyo khayrkiiba kula hadlay waa buqca mubaaraka binafsi اlqur'aan waadi lmuqadas weeye baraka lagu sheegay laakiin yaa u safray abu hurera u safray wuu aaday uu ku soo tukaday waa banacla masaajid maaha magaala ma ahayn uu ku soo ducaystay alluu ku soo bari wuu soo noqday abubasraa ka soo horbaxay xageed ka timid halkaasaan ka imid ilaahay baan ku dhaartay markaad baxaysa haddaan ku lahaa maada dhaqaaqdeen khalad baad samaysay oo maxaa jira u sheegay asagana waa wariya wuu xusuuta marka xadiidka adoo wariya ayuu fahamkiisu kaa hoos baxaaya waruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu waafaquu abu hurayrata fii aakhir اlxaal wuxuu ihi waa runtaa waa khaldamay mar dambe u noqon maayo hmm? maxaa tiri sheekhayga may mafhuumku wax ka yaaba inuu qaatay masaajid in loo wado waxa aan loo safri karin inay masaajid kala tahay buu u qaataa laga yaabo oo marka buqac iska bannaan oo cidlaa ah oo barakaysan loo safri karo saxaabigankan abubasr wuxuu ka fahmay cumuum buu ka fahmay makaan min alamkina oo loo safri karo lifadlihi wa barakatihi ma jiro oon ka ahayn saddexdaa masjid wuu ku waafaqay marka marka waa qowlu wa fahma abibakar abubasrat alkhifaari wa abi hurayra ibnu cumar baa isaguna wadaad kale hawshaa ku dhacay taabica saa ugu qabsaday oo yidhi oma safri karti waana xaaraan walaa mukhaalifa lahum min aلصaxaabati walaa min الtaabiciin waxaan isku ogeyn naska qur'aanka iyo xadiidka waa in loo fahmo calى fahmi aلsalaf الsaalix markaad rabtaan saasaadna dhahaysaan hadhowna saxaabadii taabiciinta waad u gembinaysaan saa darteed asxaabu rasuuli الlah waman bacdahum min الsalaf الsaalix ilaa qarnigii toddobaad iskumaysan khilaafin he ilaa qarnigii hanaad andha cafwan ilaa qarnigii shanaad iskumaysan khilaafin inaan loo safri karin meel aan ka ahayn lifadliha wa barakata meel aan ka ahayn saddexdaa masaajid daaca iyo qurbo iyo aad ku soo barakaysatid iyo aad soo baridid iyo aad ku soo cibaadaysatid inaan lagu safri karin oon qabri loo safri karin oo masaajid kale aan loo safri karin iyo wixii la halmaado safaradan caadiga ee tijaaradaada iyo dantaada maqsuudkaada lagama hadlay makaan baa laga hadlaya gooni ahaan oo asaga lifadlihi wa barakatii watacabudi fiihi aad u safrayso qarnigii toddobaad ama lixaad baa muran badan bilowday oy qolyo yidhaahdeen in loo safro qabriga nabiga way bannaan xadiidkan ay laqunjubaareen oo isku dayan inay awilaan alimaamu nawowi raxmat ullaahi tacaala calayhi bariiqaanan u bogan buu bariiqday meeshaan ayada markuu marayo jumhuurulculamaa buu ku yidhi jumhuurulculamaa wuxuu u jeedaa mutaakhiriin ama jumhuur الsalaf الصaalix waxaa taxqiij ibnu taymiya fi kutubihi ibn اlqayim alxaafid shamsudiin ibn cabdilhaadi fi sarim اlmunka akhriya way keeni waayeen walaa taabici waaxida walaa saxaabi waaxida walaa axad min alquruun اlmufadala oo ra'yigay qabaan qaba abadan bal ijmac baa la soo guuriyey annahu inuusan bannaanin aلsafaru ila ziyaaraة اlqubuur qabriga waa la ziyaaran waa la booqan xataa qubuur اlkufaar baa la ziyaaran karaa wax kale iska dawan mushrikiin laakiin in loo safro ma bannaano binas اlxadiiث waana fahamkii saxaabada iyo salafka hasha mu ka hadlaayay jumhuurta waa jumhuur mutaakhiriin buu u jeedaaye wuxuu yidhi wa qaala sheikh abu moxamed aljuwayni min asxaabina saaxibu waj wey yaxrumu shad الrixaali ilى hayriha wa halaطun abu moxamed aljuwayni oo imaam xabna aabbihii ah oo saaxibu wajah oo sheikhulmadhaba ah, ayaa wuxuu qabaa inaan qubuur iyo amkino iyo meelo kale loo safri karin walaa masaajid kale waxaan ka ahayn saddexdaa masjid oo xadiidku ku dhagay waa halad buu leeyahy nawow baa khaldan maxaa waa qowl qaadi xusein qaadi xusein sheikhulmadhaba ah, asaasna sidaa doortay waa madhab asaxaaba wataabiciin waa madhab abi hurayrata wa abi basr bni cumar weeye waa madhabu ku taga xataa qaadi ciyaad oo nawowi shaykhu hadda kitaabka dhan buu ku socdaa sharxiisa boqolkiiba konton waa maxay bal waa boqolkiiba waxaad dhigi kartaa lixdan waa naqlu can qaadi ciyaad ikmaalkiisii dib waad akhrigi kartaan ayaa dooranaya inaysan waa طaa'ifa min asxaabi اlxadiid baa ku tegay ibn xasan baa ka mida ragga meeshaa maray qadiyadda marka waa qadiya aan sax ahayn bal waxa la ohan waa ijmac الصaxaaba lianna laba saddex saxaabi baa hawsha isku raacay wuuna intishaaray madhabkoodii walaa mukhaalifa lahum min aaaab waa ijmac sukuuti waxaad odhan jirteen wey marka hawshaasi waa hawlgu ku khaldamay imaamku haladka marka xaggeed u socotaan ninkii la odhan jiray marka sanadkii qarnigii toddobaad baa wax masalada ku dagaalamay ibnu taymiye iyo wadaadkii taqiduuna subki ahaa kutubbaa layska qoray waa laisradiyey ilaa amminkan way taagan tahay ilaa yomina hada kirmani baa ku sheegay sharxu saxiih bukhaari markuu marahay casrigeennan buui waa meesha waa lagu kala baxay wliaaifatayn rasaa'il wamualafaat kooxdii danayd iyo kooxdii ogolaa marka radd cala alkhinaa'i almaliki kitaabkaas aad u akhriya aad buu u fiican marka muhiimaddu waxaa weeye laba qaab markaad warwadaada waxaad yeeli markaad maalinka jumcada la gaadhay ad sallinayso salligana nooca noocaasu nabigu sheegay qaabka ugu salli ha salligay diidan rabbi salli cala alxabiibi muxamed waxaad dhihi nabigu waa la booqan karaa waa la siyaaran karaa laakiin looma safri karo bucada waxaa loo safriye masjidkiisa kadibna nabigaad ziyaaran tabcan masjidkiisaad u safri boqol mayl an boqoloo kunoo kimto ka soo sbadaa rabto nas baad haysataa kadib markaa nabiga kaama foge waa kane booqo oo xabaalaha baqiic booqo oo xataa uxud banaankiisa kuwa ku yaala booqo haddaad doonto saacada sii soco waxaan safar ahay marba haddaad tia lama safri karo maxaad diidantihiin nabiga in la booqdo waa been iyo barabaganto caamada lagu kacsadaa sidiisoo baailku in xogo been lagu ladhan mooyo ma socon karo shayga baailka ah ma socon karo waa in been lagu ladho oo wax lagu kakabo oo la qurxiyo oo rinji la mariyo oo buluban iyo jam lagugu dhejiyo u laqdo laakiin xaqu bulubbaan la'aan buu soconaya iyo jaamla'aan buu soconaya hawsha ogaada iska ilaaliya beentaas warkaa marka dambe mutaakhiriintuna ra'yiga sheekhaynku ay mareen baa saxan aimmaduna ay ku raaceen waafaqsana naska kusii markaa mashquuli maayo baabu bayaan hmm. Hmm maxaad cabdiraan markaan cashar ka baxo xusuusi baabu bayaan ana almasjid suaal fiican wey baabu bayaan ana almasjid aladii usisa cala ataqwa intaana ka tegin hadhow waa laga yaabaa wadaadku wuxuu leeyahay bina'an cala nas alxadiid jamaaca tabliiq waxay u safraan masaajid aan ahayn masjid ulxaraam iyo masjid nabowi iyo masjid bayt maqdis ama masjid aqsa aan ahayn safaro dheer bay u galaan bakistan iyo hindiya u safraan marna waxay u safraan hadday doonaan meelo kale sow afrikaasna may u safraan ma camal bay u safraan iyo khuruuj iyo dacwa mise masaajid bay u qastaan hadday camal iyo dacwo iyo khuruuj u safrahayaan wuu bannaan yahay haddii laakiin goob keligeed ay u safrahayaan waa xaaraan so tafsiirkaa ma idin khayr baabu bayaan an almasjid aladii usisa cala الtaqwa huwa masjid الnabiyi biاlmadiina lamasjidun usisa cala الtaqwa min أwali yowmin axaqu an taquuma fiih baa qur-aanku ku yimi suuraة towba fii rijaalin yuxibuuna yataaharuun ayb masjidkaasaa laisku qabtay jamaaca min asalaf iyo mufasiriin muran badan ka keeneen ma masjidka nebi maxamed ba mise waa bayt cafwan mise waa masjid quba ishkaalkana waxaa keenay labada masjidba nabiga asaasay calayhi الsalaaة wasalaam labada masjida nabiga saxaabadiisaa dhisay nabigu markuu madiine soo galay madiine ma ahayn magaalo isku dhegano sida nairobi oo kale ah waa magaalo loo kala deganaa beelbeel beelaa loo kala deganaa xaafado isku dhegan ma ahayn waxaa u dhexeeya xaafada beero ceelal iyo beeraa u dhaxeeya iyo heje cidloo dhurwaagu kugu cuni marka markuu nabigu yimid alaysa madiina uu soo galay meeshu u horraysu ka bilaabay wuxuu ku soodo niman la jiray reer bani camr bni cawf reer bani camr bni cawf maalin isniina nabigu ku soo degay calayhi isalaatu wasalaam ila madiina isniin buu galay ilaa jamcihii buu la joogay oo marti u ahaa ilaa jumcadii isniin talaado arbaco khamiis afar beri buu la joogay aroortii jamcada haydna wuus macasaabi waa ka tegey afartii beriya uu joogay reer bani camr bni cawf ayuu nabigu wuxuu dhisay oo asaasay masjidu quba idinku hadda remigu markay meel degaanbaso isla habeenkaaba mawlac laskama samaysto mawlac baa laska weegaartaa masjidu qoo nabigu asaasay kadibna uu ka tegey markuu afar beri la jooga maalinka jumcada ahayd ree saalim reer bani saalimna camr ayuu u tegey reer bani saalimna cawf oo nimanka reer camr ay walaala yihiin saalimna cawf iyo camrna cawf weeye waa niman ansaara ayagaasuu u tegey jumcadii buu la tukaday waa awalu jumcatin oo nabigu maxamed uu ku tukaday madiine ahayd muslimiintuna nabigoo la jooga ay jumcaystaan waa la wada tukaday kadib nebigu wuu ka tegey reer bani maalig najaar oo re'awowgii ahaa ayuu nabigu u tegey ama ree abtigii xagga aabbihiina reawobay u ahaayeen xagga hooyadiina ree abti bay ugu aadanyaan qolyana reeawobi bay waana sax labada macnoba qolyahaasu u tagay kadib buu asaasay meesha ayada ah reer bani maalik ibnu najaar xaafadoodii buu ka asaasay almasjid الnabowi beerta timirta ayadae dhulka kharaabkan layd nimanka agoonta ay lahaayeen waa kii uu kala ahaa wasigoodii ee mas-uulkoodii ka siiyey kadibna iyo may way diideenoo wuxuu ninka anaa lacagta nabi all bixinaya lagaa qaadi maayo wiilasha agoonta waxoodii xaqooda siinaya ama nabigu ha ama saxaabigu ha bixiy dhiba ma leh halkaasuna masaajid ka asaasay labada masjidba marka yaa asaasay midna reer bani cabdni ka dhex waa masjid quba waa masjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin kii dambe ee hadda masjidu nabowi uu nabigu ka dhex dhisay reer bani maalik bnu najaar ree waa masjidun usisa cala taqwa min awali yowm idan aayadda kee lagu xambaarahaya aayaddu marka ishkaal kale ku jiro laba qaybadood aayaddu ka kooban tahay qaybna almasjid الnabowi bay ka hadlaysaa qaybna masjid quba bay ka hadlaysaa lamasjidun usisa calى الtaqوى min أwali yowmin axaqu an taquuma fiih intaas waxay ka hadlaysaa masjidu annabowi fiihi rijaal yuxibuuna yaطn waa masjid quba wey fiihi yuxibuuna an yataaharuna waa sidan waa masjid quba wey qaariga marka qur-aanka yaqaaneen sunnada la soco hal raba inuu ku istaago fiihida hore fiihidan dambana uu jumla waqaf istinaaf uu ka dhigo halkaa uu ka bilaabay waa laba kala masjid laba kala baab wey damiirka fiihida u celmaysid masjidka horan la soo sheegay waxaad u celinaysaa masjid macluuma dihniyan oo la yidhahdo quba la yidhaahdo wahada huwa tafsiiru صaxiix waana tafsir mukhaalif litafsir jumhuuri almufasiriin idan nabigu wuxuu le alayh الsalaaة wasalaam masjidka aayaddu ay ka hadlayso waa masjidkaiyo nabowiga ka dhegaysa suubana alayh الsalaaة wasalaam taarikhda masjidka iyo socodka nabigu maan raba inaad fahansiiso inaan ogu wareerin ayb xadaثnii muxamed ibn xaatim ibn maymuun xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan can xumayd alkharaad qaala samictu aba slm cabdالraxmaan qaala mara bi waxaa i soo maray cabduraxmaan bin abi saciidin alkhudriyi qaala faqultu lahu waxaan ku idhi kayfa samicta abaaka seebaad u maqashay ama maxaad ka maqashay aabbahayaad ku asagoo sheegaya fi lmasjid aladii usisa cala taqwa masaajidka alla kacabsi lagu asaasay aabbaha asagoo kale maxaad maqashay qaala wuxuu ihi markii wiilkii cabdiraxmaan ahaa qaala abi aabbaay wuxuu ihi dakhaltu calaa rasuuli illah rasuulka ilah baan u galay fii beyti bacdi nisaa'ihi dumarkiisii barhkood guryahoodii baan ugu galay faqultu waxaan hi ya rasul la rasuulka ilaahayow ayulmasjidayni alladii usisa cala ataqwa labada masjid keebaa lagu asaasay cala ataqwa muxuu jeeda quba iyo iyo masjid اnabowi qaala wuxuu uhi abu saciid ahaa faakhada kafan sacab nabigu qaatay min xasba'a qururax sacab buu nabigu aatay quruurxii masjidka ama meeshuu fadhiya ama gurigii yuu nabigu aaday gurigu markaa jooga hadee fa daraba bihi اlarda dhulku ku dhuftay quruxba nabigu saa u cantoobeeyey markaasuu dhulku ku saydhay marka intii wax lagu weydiiye aad furka turtood kala turto qac wax ruuxa maxaad dareensiinaysaa hawsha agtaada inay khatar ka tahay kugu weyn tahay waa fal uu nabigu inuu wax ku fahansiiyo abu saciid sus hadda kadib baasha u barbarin ma haddaad ka shikiday aayaddu masjidkay ka hadlaysa inay tahay inuu yahay masjidkayga baalacantoobiyey carro dhulka loogu dhuftay waa hanjabaad weeye ha khaldami way abu saciido mar dambe ayb uma qaala nabigu wuxuu yihi alayh isalaat wasalaam huwa masjidukum haada masjidkiinna kanay hadda kuu muuqdo weeye masjidka usac taqwa lmasjid اmadinu nabigu u jeedaa qaala faqultu waxaan ku idhi marka inuu hubsado unbuu rabay abu salama hawshaase wiilka cabdiraxmaan ee inas abu saciidow ka hubsadee wuxuu idhi ashhad waxaan qirayaa annii samictu aabbaaka hakada yadkuruhu anna waxaan qirayaa aabbaha isagoo sidaa u sheegay xadiidka inaan ka maqlay laakiin waan kaa hubsanayay inaad dhaxalkii aabbihin haysan in kalean hubsanayay xadana abubakr bn shaybata wa saciid bn camr ashcaثiyu qaala saciid wuxuu ihi asagu ibn camr ahbarana wqaala abubakr bn abi shaybata xadana xaatim ibn ismacil almadani can xumayd xumayd alkharaad can abi salma can abi saciidi can bimili walam yadkur xaatim ila xaatim baada mutaabice xaatim muusan sheegin cabdaraxmaan ibn abi saciid filisn kuma sheegin xadidki xadiid abu salma toosuu ka dhigay idan tacyiinku axaadiis badan baa ku timid inuu masjid u sacla taqwa uu yahay masjidu nabowi nabigu muxuu sidaa u sameeyey masjidu qubaana waa masjid usis cala taqwa min awali yowmin kanna waa masjidu usis cala taqwa min awali yowmin laakiin ayuhumaa wlaa bidalika afdaluhumaa wey hadduu jiro masjid usis cala taqwa min awali yowmin masaajidka oogu mudan waxaa wey maab اlأwlaa e wa almasjid الnabowi limaada liannu asaga ka fadli badan wey ka kale aayaddu siyaaqeeda iyo daahirkeeda iyo waxay ku soo degtay masjidu quba laakiin quba hadduu aayaddu asaga ay taabato waxaa ka mudan weeye almasjid الnabowi liannahu afdalu min quba whada usis calى taqwa min awali wadaka usis calى taqwa min awali yowmin mid walba markii u horraysay maxaa lagu asaasay masjidu mubahaatin ma ahayn ha lagaa sheega ma ahayn masjid diraar ma ahayn masjid munaafiqiin ma ahayn mushrikiin mid ay dhiseen ma ahayn wuxuu aha masjid usis cala taq min awli yowmin marka aayaddu hadday bisariixa ay ku taabanayso masjidu quba bimafhuumi اlawli waxay ku qabanaysaa masjid الnabowi wahuwa axaqu biاtacyiin nabiga halkaas u jeeda alayh الsalaat wasalaam labada masjidba way soo gelayaan ayib haddii mid uu mudan yahay aayadda lagu xambaarana masjid nabowi yaa mudan waa jamci bayna siyaaqa qur-aanka iyo daahirkiisa iyo sunnada in la waafajiyo niman halkaas uma waxay leeyihiin tafsiira nebigu saxiix baa soo arooray idagaa horaan iska bagaataystay aayaddu inay quba ka hadlaysa aayaddu quba kama hadlayso waxay ka hadlaysaa almasjid annabowi bay ka hadlaysaa limaada hee nabigaa ku fasiray wa awlaa maa yufasaru bihi اlqur'aanna waa maxay wa alqur'aan uma sunna uma sunna aayad kaloo kala bixisa laba lama hayo axaadiistuna aayadda waxay ku fasireen almasjid annabowi sa hadday noqoto damiirkii waxaa loo wada celinhayaa almasjid الnabowi haafan haaf ka dhigi mayne fiihi rijaalun waxaa lo odhanaya waxaa loo jeedaa almasjid الnabowi tafsiilka hore waan idiin soo sheegay aniga tafsiilkaasa ila quruxsan ayib si aan loo khilaafin axaadiista ku timid ree ansaareed maxay dhaqan ree quba inay inay isjiistaan oo dhagax ku is kadibna ay ka dabageeyaan biyo ama biyo keliya ay isticma ilahna ku ammaanay iyagay ahaayeen marka labadii masjid aayadaan u qaybinno waa insaaf damayrtan aan kala rogno midna macluum aan ka dhigno midna madkuur aan ka dhigno nabi maxamed xadiidkiisana waa tafsiir ilaaya aan dhahno oo qaybta hore ah qaybtan dambena sunnada kale ka hadashay reer iyo fadligooda istijadooda yaa u makhrati kacaysa fiida xagga loo gooyo hawshaa way iskeenaysa warka inaad baylata baabu fadli masjidi quba wa fadli salaati fiihi baabkan wuxuu ku fiican in la daba dhigo kii hore la daba dhigo laakiin muslim asagoo ushu faylsan tahay abwaabta muslim shuqul kuma laha asag abwaabtan waxaa samaystay wadaaddo dan baa sameeyey qurطubi iyo nawowi iyo ayb asagu wuxuu rabay keliya in fadliga masjid الnabowi weli uu xoojiyo oo uu ku xoojiyo inuu yahay lamasjid usis calى taqwa min أwali yowmin marka axaqu an taquuma fiihda iyo aayadda waa aayadaha loo deliishaday iyo xadiidkanba loo deliishaday masjid nabigu inuu ka fad badan yahay masjid alxaram almaki aayadaha loo deliishaday kamid iyo xadiidkanba marka wuxuu u gudba hadda safarkii haddii la diiday waxaan saddexdaa masjid ka ahayn booqashadu inay bannaan tahay xadaana abu jacfar axmed xadaana ismaaciil bn ibrahim bn culaya xadaana ayuub asakhtiyaani can naafica bni cumara ana rasul sal slam kaana yazuuru quba'a qubuu nabigu booqan jiray raakiban asagoo gaadiid saaran iyo wamaashiya asagoo lugaynayaba وxadثna abubكر بن abi shaybةa qاal xadثna cbdالله بن mayr وabu usamةa xamaad can cubayd الlah وxadثna mxamed بn cabdالlah بn mayrin xadثna abi abi cabdالlahi ah can cubayd ibn cumar ibn xafs bn caasim alcumari can naaficin can bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kaana rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu ya'ti kii taga masjida qubaain ayuu tegi jiray wuxuu u tegi jiray masjidka inuu ka warqabo toydo xaalkiisa ogaado nadaafadiisa iyo dhismihiisa iyo wixii ka naaquso ogaada ahalkii meesha deganaa ee uu ku soo degay markuu u ka warqabo ina xusna alcahdi min aliimaan dadkaad wanaagga isku barateen isla soo qariibteen isla rafaadeen burka soo xabadda roodka soo kala jabsan jirteen hadhow markay kuu kala kacdo inaad wajiga u bedelato waa gunnimo gunnimo wey nebi maxamedna weligii wax kama abaal dhicin dadkana aad buu u jeclaa ilaa yowmina haada waa axadka bani aadam la hayo islaanaad qabi jirtay gabadhay saaxiibba ahaayeenoo kuu timid marada inaad u gugasho nebi maxamed baa laga haya cid kal lagama hayo gu'ii uu watay buu nabigu dhigay saaxibatu khadiija oo ku fadhiisay iyadoo waayeloo duqa ikraaman likhadiija idinkana wax bixisaan waad awoodaan laakiin ixtiraamka iyo qadarinta dadka macaarifta ahaa waa lala nabi allow duqa inaad u dhigto go'aada dhulka u dhigteed ku fadhiisay maxay ahayd khadiijay saaxiiba ahaayeen buui khadiija bint khuwaylid nabi maxamed sidaasuu ahaa abaalka dadka saasuu ilaalin jiray calayh isalaat bal iska day cidaan abaal gelin oo xaaskiisa isku fiicnaayeen buu wanaajinaya inay xaaskiis isku fiicnaan jireen marka reer bani camni cawf waa nimankuu isniin nabiga ku soo degay ee waardiyeeyey ee afar beri uu la joogay ee u dhisay marka isbuuc kastuu booqan jiray marka misuu kusoo tukadaa ayagaybuu booqdaa su-aalay weydiiyaan nabigay martisooraan iskugu yimaadaan saqiir iyo kabiirba kadibna waa ka soo tagaa xataa maalinkay salaaddu ku dhaaftay casarkaad garanaysaan intay isku dhaceen ayaga iyo qoys kale oo isdhagax tuureen oo xoogo isbuhabuhaye nabigu intuu aaday lilislaaxi baynahum kii salaaddu ay dhaaftay jamacaduu ka soo gaari waaye ee kale sii tujiye raakiban asagoo wax saaran buu iyo nabigu aadi jiray wamaashiyan fa yusallii fiihi rakcatayni laba racadood buu ku tukan jiro taxiyat lmasjid hade qaala abubakr fii riwaayati wuxuu yidhi qaala numayrin fayusallii fiihi ragcatayn iyuu ku tukan jiray nima riwaayadiis qaabkaas wey ti abubakarna qaala abubakr cafwan nabinwaalid waa sheekhii ninka ahaa abubakar waa sheekhiisi wey ee tii marka abu usaama ayuu isagu toos oga cafwan qaala abubakr fii riwaayatihi wuxuu isagu yidhi qaalanumer wuxuu yidhi fayusalli fiihi rakcatayn cid kaloo marka uu ku laray ma jire oo aan ka ahayn abu usaama marka lafdigan lafdiga abu usaame waa lafdiga cabdullah numayr oo min ariiqi abibakr nabi shayb isaga laba sheekh meesha ku lahay idan in tago oo la booqdo oo weliba lagu soo tukado waa min asunna qubaana looma safre waa loo lugeeyaa ama gaadiid baa loo qaataa safarna maaha curfan axaadiid waxay diidanaayeenna safar buu ahaa ayb وxadثna xمد مثنى أبو موسى البsري قال xadثna يحيى سعيid القطان xadثna عubayd الله أخبرnي نافع عن بن cمر أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وxadثnي أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة مسلم sidaasuu leeyahay waana sida uu sheegay xadثna khالد بن xاrث يعني بن xاrث الهuجyم عن بن عجلان محمد can naaficin can bni cumara bimili xadiii yaxya alqaطaan yaxya alqaطaan xadiidkiisa oo kale ayuu asagu ninkan dambe ibnu cajlaana isaguna wariyey وxadaثna yaxya bnu yaxya qaala qarأtu calى maliki can cabdالlahi bni dinar alcadawi mowlahum can cabdillahi bni cumara ana rasul اlah sal slam kana yaأti qubaءa raakiba wmaashiya waxaanu soo maray fi kitaab الsla hadalka ibni cumar ee xadiidkan markuu ka aan soo maray oo la weydiiyo quba'na waa tagtaa waad ku noqnoqotaa sida nabiga calayh isalaat wasalaam ayaynu soo maray markaa isagu wuxuu samayn jiray aan gaaran lafdigii sheegayna insha allah وxadثna yaxya bn أyub almaqاbri وqtaybaة bnu saciidi وbnu xujrin calي qaala bnu أyub wuxuu hi asagu yaxye xadaثna ismاciil bnu jacfar أhbarna cabdالlah bn dinar أnahu samca cabdالlahi bni cumara yaquul kana rasul اlah sl slam yaأti quba'an nabigu qubu tegi jiray qubo ayuu tegi jiray raakiban asagoo gaadiid wata iyo wamaashiya asagoo lugaynayaba kolba siduu marka jaanis u helo waxadaanii zo bn xarbin xadana sm cuyaynata can cabdilahi bni dinaar ana bna cumara kaana yati ila nabiga hawshaa samayn jiray ibn cumar nabiguna ku dayda waa lagu yaqaanaaye kaana yatii quba'an buu tegi jiray kula sabtin sabti kasta kaana yatii quba'an kula sabtin kula sabtin marka kula usbuucin baa lagu fasiray kula usbuuc waa leh sabti maa ra'ayna ashamsa sabtan waa inagii soo maray kitab alistisqa waxaad kaloo la yidhahdaa maa ra'ayna waxay waxa maana jumcatan waxaa loo jeedaa usbuucaa loo jeedaa sidaasaana saxa sabtida keligeed inuu ibnu cumar toogan jiray ma kaana yaati qubaan kula sabtin buu tgikaana yaquul wuxuu odhan jiray ra'aytu nabiya yaatiihi kula sabtin ay kula usbuuc kula usbuuci hal mar buu nabigu tegi jiray calayhi isalaatu wasalaam haddii marka la yidhahdo riwaayada sabtina aan ku xambaarmaynimana hadda nabigu kaga dayaday in makaan iyo goob cibaado iyo booqasho lagu khasiso bitawqiifi min ashaaric way bannaanta wixii laisku hay maxay ahayd takhsiis aan sharcigu kuu dirin takhsiis aan sharciga kuu dirin bay ahayd hadduu nabigu markaa sabti kasta tegi jiray oo markaasi uu kaga day ibnu falamru waadixun falaa nuqnuqa fiih kale bidca idaafiya isu bedelaysa bidca idaafiya bay isku bedeli waxadaanaahu marka mana sugno in la yihahdo bidca idaafiyu ku dhacay ibnu cumare sabtida waxaa laga wadaa baan leenahay isbuuc waxadaana ibn abi cumar alcadani qaala xadana sufyaan bnu cuyaynata can cabdillahi bnu dinaar can cabdillahi bni cumara أن رsuل اه صل ل سلم kana yأتي qubاءa yعni kula sabt iyo kula أسبوع kana yأتيhi raakiba وmaashiya isagoo wax saarana waa tegi jira isagoo lugaynaya waa aadi jiray qaal بن dيnاr wuxuu uhi وkaana بن cمر yfcalhu iبن cmarna hawsha wuu samayn jiray وxadثnii cبداللahi بن hاشhiم xadثna وكيiع عن سفyاn الthwrي can ibni dinaar bhada اsnaadi walam yadkur sufyaan muusan sheegin kula sabtin asagu muusan ku darin inta ayada muusan ku darin xadiidkan markaa ibnu cumar waxaan kitab sala ku soo maray inuu la weydiiyey oo l maxaad maalin kasta subuc kasta u aadaa quba yo wuxuu yidhi inamaa asnacu kamaa ra'aytu asxaabii yasnacuun keligayba maahee saxaabadaydii siday yeeli jireen ba aniguna aan yeelhayaa ragga asxaabtayda ee walaalaha ah iga waweynaa walaa amnacu axada an yusaliya fiihi fi ayi saacati shaaa min leylin aw nahaarin hayra an laa tataxaraw uluuca الshamsi walaa urubaha wuxuu ku yidhi masaajidkaas waxaan u tegahayaa siday asxaabta u tegi jireen nabigaan kaga daynaya saaxiibaday qof walbo intuu yimaada xilli habeennimoa ama maalnimoa inuu ku tukada looma diidi karo axad kasta xilliguu jaanis helo ninka mahrib yimaada ninka duhr yimaada ninka casar yimaada nin walba xilliguu soo dhacay masjid uu yimaado inuu ku tukado looma diidi karo laakiin iska ilaaliya xilliga qoraxdu dhacayso iyo xilligay soo baxaysa ha beegsanina ka leexda waqtulkaraayiyi buu sheegaya salaada laga ilaalin jiray khilaaf baana ku jira waynu soo marra hawsha iyada marka qolyaha kitaabka sharxi muslim waxay leeyihiin xadiidkan wuxuu xujo u yahay oo loo deliishan karaa bay dhaheen nawowi asxaabtiisu iyo ragga la midkaa in qofka muslimkaa ah meelaha meelaha uu booqanayo acmaashiisa iyo cibaadaadka meelo gooni uu ku gooni yeeli karo takhsiis takhsiis bay u deliishadeen bacdu albiqaac inaad ku gooni yeeli karto maalin aad siin karto hal maalin oo usbuuc ka mida inaad u goyn karto meel masjid inaad kusoo cibaadaysato kusoo quraan akhrisato sabti aad u waxayso hawshaasay marka u daliishanaya nabigu hadalkiisu wuxuu ahaa muxuu yidhi jawaazu takhsiisi bacd اlأyaami bالziyaara bacd alayaam biziyaara inaad ku gooniyeesho adugu maalin khaas ah wuxuu ka fahmay marka sabtida inay tahay sabtida caadi aan ahayn maalin ka usbuuca laba baab wey inaad camal mucayanood qaban lahayd oo qur-aand akhriyi jirta maalan soonaad soomi jirtay salaado aad tukan jirtay kolba firaaqadaada say noqoto aad ku beegato jaanisba malihid marka maalmaha kao dhan baad mashquulshantahay qur uma haysid hawlo aadan tabar aadan eh, waqti u helaynin baa kugu soo fakaday khamiistoo kale jumcaho kale ood firaaqa fiican leedahay inaad intaad masaad gayso qur-aanka aad afuufto ood dhowayso maalinka saddexaadna aad khatinto laa bas maxaa keentay kaame waa maxay duruuf baa keentay maalinka jumcaha goonooma ma maaganid khamiista goonooma ma maaganid sabtida goonooma ma maaganid shaqa adiga jaaniskaadiiyo firaaqada kanshahaadii baa keenay wixii kan shahaadu keeno isma heli kara maalan waxaan shiraa maalin kastoo axada baynu shiraa oon ka tarsanaa dacwada danaheeda ama ganacsigeenna ama qaraamadii reerka in laga warqabo oo axad maxaad ku maagtee waa maalinka keliya waxaan kugu hi aan helo jaanis aan helo iyo aan kanshanladanah dii kale wixii kale waa maalmo shaqo wey kenyana axadun baa laisku yimaadaaba warka waad ogtihiin maalinka jumcadaan ka dhigan khamiistaan ka dhigan wixii kanshahaada ku saabsan ee adiga firaaqada jaaniskaada lagama hadlay waxaa laga hadlahayaa adoo maalmahoo dhanba kansho heli kara in hal maalin aad toogatood beegsato midda ayada ah waa bidco qurطib wuu insaafay wuxuu uhi madhabu maalikin karaahatu takhsiisi shayin min alawqaati bishayin min alqurabi ila maa habata bihi tawqiifun isagoo khilaafay imaamkiisii ayuu wuxuu leeyahy madhabu maalik waxaa waye asalkiisu waa mutabici inaysan bannaanayn wakhti maalmahaada iyo habeenahaada ka in lagu gooniyoole cibaado axaadiistaad soo marteen wayha dead garanaysaan laa takhusu ayb ilaa maa abata bihi tawqiif sabtidan la aadayo masjidu quba hadday nabiga ka sugnaato oo sabtida mucayanka ay noqoto tawqiif baa ku yimid nas baa ku yimid ibnu cumarna waa xaq buu leeyahay inaguna sabtida beegsanno maalinkan tagno madiino xaq baan u leenahay haddaysan ahayna waa usbuucii usbuuc annaga muxuu in aadiyey inuu hal mar tago marka iyadaa kanshihiisii firaaqadiisa usbuuc kama adaad ka maqanta de qaraabadii waa xoogu qaraabogoys baad noqonaysa oo curfiga marka loo noqdo haddii aad marka maalin walba aad wakhti u weydo haddii isbuuc inaad mar gaadho waa gobannimo waa gobannimo marka daliilka asaga kuma cadda meesha maxaa yeelay kula sabtin baa waxaa ku jira ixtimaal ixtimaal wاlاxtimaalu إida dakhala الdaliila saqطa bihi اlاstidlaal ijmaacan ogaada hadda ixtimaalku markuu galo daliilka waa musqiطun markuu galo maxkumu fiihiga ayuu roon yahay waa laba kala baab ixtimaalku markuu maxkumu fiihiga galo ama maxkumu calayga uu galo waa roon yahay laakiin daliilku qudhigiisii markuu galo waxaa weeyaan mujbal mu isu bedelayaa kula sabtin taxtamilu kula usbuucin waana luqa mashhuura mustafiida kula sabtin maalinka mucayankana waa ixtimaalaa murajaxan lama hayo waa maxay inta lahuba lagu gaabsanoo ah maalinkii isbuuci maalin ka mid ah oo marka adugu firaaqadaada ah cashirku caawa intaas ayuu ku egayo kitaab اlxaj waa idiin dhammaaday kitaab الnikaax yaa inoogu xiga in sha allahu tacaala ilaa ogeysiis dambana kitaabka u taagnaanaya bisha hadda mawliid waa gebagabaan filahaya bisha maalmo doonaynu kala maqnaanaynaa rajab koogeeda kitaabka waddi baynu u bilaabi doonnaa haddii ilaahay nagu simo in sha allahu tacaala